alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa nabiyihi alkariim <coughs> maxamed ibni cabdillaah khaatami alambiyaai walmursaliin wa calaa aalihi wa asxaabihi alakhyaar aladhaar wa cala taabiciina lahum biixsaanin ilaa yowm ddiin allahuma anfacna bima callamtana wa callimna cilman yanfacuna wazidna cilman walxamdu lilaahi cala kulli xaal rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii waaya waxaynu ka bilaabaynaa aayadda sagaal iyo siddeetan waa suuratu huud waa qisadii nebi shucayb ayaynu ku dhex jirnay oo aynu soo aragnay dooda ka dhacday meesha iyo nebigan isaga inuu xaqiina u caddeeyey xujadiina ku oogay hadalkiisuna uu yahay mid xigmadaysan oo xigmaddu ay ka soo burqanaysa carabkiisa maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeheeyey dadkaasi waxa ay ugu jawaabayaanoo waad arkaysa foolxumada uu leeyahay iyo runtii sida uu liita hadalkaasi calaad badani uga muuqanayo nebi shucayb isagoo sidii u muslaxaya oo dadkan dantooda ku muslaxaya ayaa waxa uu yidhi wayaa qawmi tolkayow buuhi tolkayow laa yajrimannakum yuu idinku kallifin shiqaaqii khilaafka aniga ay khilaafteena i weydaarateen taasiya idinku kallifinay keenin an yusiibakum inuu idinku dhaco idinku habsado milu maa asaaba wixii ku dhacay oo kale qawma nuux nebi nuux qoladiisii aw qawma huud ama nebi huud qoladiisa wixii ku dhacay aw qawma saalix ama nebi saalix qoladiisii wixii ku dhacay wamaa qawmu luutin nebi luud qoladiisii may ahaanin minkum idinka bibaciid idinkama foga wakhtiga iyo goobta wastakfiruu rabbakum ilaahiina dembidhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi una laabta oo u noqda inna rabbii ilaahaygu raxiim waa mida u naxariista addoomaha waduud waa mid jecel inuu naxariisto awliyadiisana jeceloo badbaadinaya saasuu leeya eraygii yaa qawmi sidiibu weli usoo noqnoqonaya yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmi <clears throat> waaya wuxuu nabigani leeyahay waa ikhlaafteen shiqaaqu waa khilaafka waa ikhlaafteen waxay igu khilaafteen towxiidkii waxay igu khilaafteen yeedhmadii ilaahay xaggiisa aan idinku yeedhaya waxay igu khilaafteen adduun iyo aakhiraba horumarkan idinla doonay ay khilaafteen macnaha wixii ay ku khilaafeen muu sheegin laakiin waa khilaaf taam ah oo aanay waxba u hambaynin adiga arkaya wuxuu sheegaba wax ka horjeeday sheegaya oo asalkeedaba qofka shaydaanka garab uu u yahay iyo qofka ilaahay uu garab u yahay isma afkartaan hadday is afkartaan waa haddii mid la duufsaday mid la kaxaystay baan leeyahay oo ama qofkani dee uu xaqii raacay ama qofkani xaqii uu ka baydhay lianna didaani laa yajtamicaan laba isu cagsiihi sidoodaa intay yihiin dee isma waafaqaan marka khilaafkaygaas iyuu idinku kalifin inuu keeno balaayadii kuwii hore ku dhacday qowmu nuux qowmu huud qowmu saalex mid walba way hayaan dee taarikhdiisi qaar waxbaa ku dhaceen wixii idinku dhacay waxa soo wada khilaafka ay khilaafteenman yushaaqiq illaaha warasuul min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic kayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ilaahay baa wuxuu ihi rabbi iyo rasuul iyo mu'miniinta qofka khilaafa ee mara wadada mu'miniintu ay mareen waddo aan ahayn nuwallihi maa tawalla wax waxa uu raacunbaanu annaguna ku xidhiidhin naarta jahannamana uu ku aroori dadku waa saasoo waa labadaa dariiqu wahadaynaahu najdayn waa ariiqa alkhayr iyo ariiqa shar markaa sidaasuu sheegay wuu raaciye wuxuuhi wamaa qowmu luudin minkum bibaciid qoladii la odhan jiray luud qoladiisii dadxunkii kuwii dadxunka ahaa haddama foga meesha laga halaagayna way idinku dhowda waaba agtayna wakhtiga la halaagayna waaba wakhti dhowba waa ummadda idinku dhowaydba wlmuttacidu man ictabara biayrih qofka waa toobaya miyirka qabaana waa dadka casharada kale macnaa cibro ka qaata ciddii kale ee wax soo mareen dawadii buu tilmaamay dawadii dawada dembiga dembigu waxa weeye waa cudur cudur ku dhaca dadka weeye oo dilaaya acraabta iyo waxyaabaha keenaya ee ka dhalanaya waa wax fara badan oo jira laakiin cudurkaasi isaga dawadiisu waa maxay alistikfaar watawbatu ila allah waa ilaahay ilaahayoo dembidhaafna la weydiisto loona noqdo dembidhaafkuna dadku markay dembaabaan faral buu ku yahay maha sunne laakiin waa faral lanna waa alxallu lwaxiid waa xalka keliya balaayadaas aad kaga bixi karayso rasuul waliba istikfaarta uu faraya istikfaarta ma aha shardi uma aha oo keliya qofka dembi ku dhaca leannahu dembigii si aanad ogayn baad ugu dhacaysaaye waa inaad goor walba ilaahay dembidhaaf weydiisatood u toobadkeento rasuulku wuxuu ley sal allahu caleyh waslem waa nebi maxamed ayuha nnaas istaqfiru allah fa innii astaqfiru fi lyowmi sabciina mara aw miata mara waar ilaahay dembidhaaf weydiista astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah anigu ilaahay boqol jeer baan weydiista ama toddobaatan jeer ayaan maalin walba astaqfirullaahi leeya ilaahayna dembigii hore iyo kii dambeba wuu ka dhaafay inaguyna tarbiyadaynaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam rasuullaba halkudhigiisa waa kaa weeye waa waxyaabaha qofka uu horumarka ku hela adduuniya aakhiraba ina rabbii raxiimun waduud raxiimku waa kii naxariisanaya waduudna waa kii jecel inuu u naxariisto addoomaha waduud liman taaba cidda u towbad keenaysa ayaa uu jecel yahay waa kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tusaalaha ka bixiyey siduu ilaahay u jecel yahay towbadda addoonka wuxuu ku shabahay qof meel marayay qarfo ah oo cillo ah neef watay xoola ah sahayd iyo gaadiidkii ee u saarnay uu ka lumay neefkii wuxuu fuulana ma hayo wuxuu cunana ma haysta iyo wuxuu cabbo leannu sahaydii biyo iyo baadba waxa kala dhaqaaqay neefkan lumay wuu doondoonay kolba dhan buu booday dabeetana geed buu ayuu ku dhacay isagoo jiiftaamaybuu geed jiifsaday waa quustay geeribuu liiska geerida ayuu isku tiriyey neef intuu yar dhakoolay ama yaro jiifsadunbuu arkay soo baraarugay neefkiioo hortaaga dultaagan xaguu ka yimi miyuu soo degay intuu naxayuu kor ugu booday ayuu yidhi ilaahayow adiguna addoonkayga baa tahay aniguna rabbigaa ah akhda'a min shiddat alfarax farxad daraaddeed buu gafay kolkaasuu iskala garan waaye wuxuu ku dhawaaqayba ilaahay u mahadnaq buu isyidhioo arrinkiiba u dabarogay marka qofkaasi sidaa uu farxadda daraaddeed ila farxadi waa naxdine uu ula gafay u gafay kaa ilaahay baa kasii farxad badan towbadda addoonka siduu ilahay ugu farxa subxaanahu wa tacaala waa qofkii towbad keenaya ina rabbii raxiim waduud wuu jecel yahay ilaahay qaaluu waxay idhahdeen gaaladii shucayb loo diray yaa shucaybu bay idhahdeen shucaybow maa nafqahu annagu ma fahmayno kaiiran mimaa taquulu waxa aad daldalayseed sheegaysa in badanoo ka mida maanu fahmin dee namuu marin wa innaa annagu la naraaka waxaannu ka arkaynaa fiinaa daciifan ninna dhex joogo tamar daran aan waxba iska celin karayn walowlaa rahduk haddii aanay jirin qabiiladaadu larajamnaaka dee dhagax baabaannu kugu dili lahayn tolka lagaaga xishoonaya wamaa anta adigu mayhid calaynaa dushayada bicasiiz mid awood leh awood iyo itaaliya sharaf midna malahid qaala wuxuu idhi yaa qawmi tolkayow arahdii ma yaraa iyo xigtadaydii acasu calaykum ayaa idinkala wanaagsanaaday min allaah ilaahay armaqoladaydibaa ilahay idinkala wanaagsanaaday watakhadtumuuhu ilaahayna waxa a ka dhigteen waraa'akum xaggiinna dambe dihriyan mid laga tuuray ilaahayna ma xagga dambe ka tuurteen ina rabbii ilaahaygu bimaa tacmaluuna muxiid waxaad samaynaysaan hadda isagaa koobayba oo idinka abaalinaya taasaa la isweydaarsaday waa xagga dooda weerar iyo weerar celis weeye laakiin qofna xujo iyo xaq buu ku taagan yahay qofna waa xiwaar faasidah waxa ula imanayaa markaa waxay yidhaha shucaybo maanu fahmin in badanoo waxaad leedahaya arintaa in badanoo waxaad leedahaya maanu fahmin marka taa macnaheedu waxa weeye madaarigtii iyo dareemayaashii bay xidheen ayay xidheen oo marka shay aad xiisaynayso waxaad u furtaa dareemayaashaadoo dhan indhaha iyo qalbiga iyo dhegaha abateed baad u haysaa waad cunaysaa waad cabaysaa dhadhan buu ku leeyahay weelkaagaa u furan markaad see shay diidayso waad u dhagoolaysaa waar maqal waata laydha ha ii dhagoolaynine hebelow oo ha iga jeedsanine ii soo jeesa baa la ii soo jeeso markaa way xidheen dhagihiiyo indhihii iyo qalbigiiba way qufuleen meel kastoo wax ka geli laaan way macnaa ina mari maayo ayay yidhaahdeen marka maa nafqahu kaiiran mima taquul taa way noqonaysaa markay taasi timaaddo dee barakadii waxaan loo sheegayaa uu yeelan lahaana meesha way ka baxaysaa ilaa qofkii wuu diidaybe wuu diiday maa nafqahu kaiiran mima taquulu waanaan fahmayn noomuu dhaadhicin waa runtooda siduu ugu dhaadhici lahaa dee samayninba siduu ugu dhaadhici lahaa waxay ahayd iyagoo horta xaqdoona ah. oo asalkeedaba qofku marka uu xaqdoon yahay waxbaa mara laakiin marka uu canaatamayo xaqii isagoo garanaya dhibkeeday leedahay wajaxaduu biha wastayqanata anfusahum dulman wa way garteen laakiin way iska diideen baa ilahay wi subxaanahu watacaala marka haddii ay meesha timaado ictaqid uma afti marka horeba haddaad ictiqaadsan tahay iftaagaagu uu khilaafsan yahay wixii xaqiiqad ahaa wainaa lanaraaka fiina daciifan walowlaa rahduka larajamnaak saasay wuxu qiimeeyeen nimankii wamaa anta calayna bicasiis arrintu waa xoogxoog xujana ma aha xaqdoonna ma aha laakiin waxa weeye keebaa xoog badan mandiqulquwa ama luqadda xoogga had jeer ciddii aan xaq u socon ee aan xaq ehel u ahayn waxa keliya wax ku qiimeeyaan weeye yaa xoog badana la raacaya yaa xoog badana laga xadhig xidhanaya yaa xoog badan ee xila la siinaya yaa xoog badan mar walbaa taas dadka saasunbaa loo eegayaaoo waarkeebaa xoog iyo xoololeh halkaasay maraysa marka nimankii waxay idhahwaniina nin iska daciifaatoo keliya waxaan keliya daynaynaa waa raadiga raadigu waa jilibka waa qabiilada tirada kooban ee tobaneeyadaabaa laya lakiin imika wuxuuna looga jeedaa uun qabiilada areer waxaad ka dhalatay laandheeraho fara badan oo taasaanu kugu yara habranaynaa mooyaane dee dhagaxbaabaanu kugu dili sida la isu dila ugu adaga intaanu ku qabanaanu aayar dhagax kugu dili laha casiis ma macnaha casiiska waxay uga jeedaan nin awood leh cizad macnaha nin awood leh ma rasuusha ilaahay inta badan laguma dhaliilo sharaf xumo iyo been iyo ammaanadare iyo waxaa ummadu kuma sheegaane manaa waa la arkaya in dee la iska durayo uun mooyaane dadka dadka ugu wanaagsanayeen waa la arkaya ee waxay leeyihiin nin awood leh baanad ahayn halkaa waxa aynu ka fahmaynaa mar haddii aan xaq iyo diini jirin nidaamka shaqaynaya waa nidaamka loo yaqaano nidaamulghaabaat nidaamka kaynta xayawaanka midiba midka uu ka xoog badan yahay uun xaggiisa la iska eego libaaxa iyo maroodiga iyo kuwaasi u xoog badan yihiin nidaamulghaabaat baa la ydhaha nidaam sharci tixgeliya waa ka diinta islaamka uun nidaamka sharci tixgeliya ee cid tiro yar oo fara yar oo awood yar tixgeliya waa islaamka uun waa xaqiiqo jirta wey maanta markaad caalamka u fiirsato dee waa adiga arkay dowladaa jira dowlado ayaa jira majlisul waxaa la sameeyey umamilmutaxid markaase haddana mid majlisul amni laydhaa ayaa la sameeyey haddana mid kale oo fiitoo leh oo shan dowladoodabaa la sii sameeyey iyagaa qumbulada lahoo bariya galbeed intaa iyo intaasunbaa ku heshiisay inay iyagu yeeshaan wixii ay garan waayaan inay dubbaha ugu dhuftaan marka iyaga waxooda dowladaha xoogga leh xooggooda iyadoo lagu tixgelinayo wixii arrinkooda ku saabsan qaraarana lagama soo saaro loomana codeeyo arrintooda laakiin miiskaa lagu dhammeeyaa miiskaa lagu dhammeeyaa oo wax la isugu ogolaadaa laakiin arintooda golaa lama soo hordhigo leanna xoog bay leeyihin saasibaa markaa xaaladii ay noqotay nimankii saasay yidhaahdeen rusushiina saasay rasuulka ilaahayna ugu jawaabeen isagiina wuu la hadla wuxuu idhi arahdi acazu calaykum min allahi watakhadtumuuhu waraa'akum dihriya rahdiga warma jilibkaygiibaa ilahay idinkala xoog batay jilibkaygiibaa ilaahay idinkala casiisanaaday miyaa ilaahay waxa casiisnimadiisa iyo raxiimnimadiisa iyo kariimnimadiisa qira qofka iimaan leh qofka kale waxa ku weyn dadka ayaa quluubtiisa qalbigiisa ku weyn nimanka gaaladaaba ilaahay uu ka warramayo wuxuu idhi laantum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allah dalika biannahum qowmun laa yafqahuun laantum ashaddu rahbatan fii suduurihim min allah idinka ayaa ku weyn qalbigooda ilaahay qalbigooda kuma weyne macnaha sida idinka idinka cabsanayaan ilaahay uga cabsan maayaanbuu ayaa ilaahay subxaana watacaala kula hadlay nebi maxamed iyo asxaabtiis ayaa ilaahay ula hadlayaa wuxuu leeyahay yuhuuddaasi say idinka baqanayaan iyo mushrikiintu say idinka baqanayaan ilahay ugama baqanayaan leanna waa qolaan waxba laa yafqahuuna laa yaclamuun labada aayadoo isku xigan qofka muminka laakiin qalbigiisa ilaahay baa ku weyn subxaanahu watacaala isagu raaligelinaya isagu iska ilaalinaya isagu ka xishoonaya cid kastaaba ha cadhooto marka cibaarada ee watakhadtumuuhu waraacakum dihriyan waxaa ka dhigateen ilaahay mid xagga dambe la dhigay shayga marka laga warramayo in laga tegayoo weliba aad looga tegoon dib loo eegayn ayaa la idhaahdaa xagga dambeu ka tuuray waxaa xagga dambe nabaduuhu waraa'a duhuurihim kitaabkoodii xagga dambeu ka tuuray ilaahay xagga dambea iska dhigteen aadama xoog weynna xagga horaa dhigateen miyaa ina rabbii bimaa tacmaluuna muxiit arrintaas wuxuunay tusinaysaa diinla-aantu foolxumada ay leedahay qofka muminkaa qalbigiisa ilaahaybaa ku weyn qofka aan iimaanka lahaynna dadkaa ku weyn qalbigiisa dadkaa ku weyn oo ka xishoodaaya oo u habrada calaa xisaabi diin isagoo diin ka ilaahay ka tegaya wixii wanaagsanaa ka tegaya wayaa qawmi tolkayow buuhi icmaluu shaqeeya calaa makaanatikum dariiqadiinna ku socda innii caamilun aniguna waxaan ku soconayaa ay calaa ariiqati sidaydaasaan u shaqaynaya wadadaydaan ku soconaya sawfa taclamuuna waxay idin ogaan doontaan hadhow man yaatiihi cidda u yimaada cadaabun yuqsiihi cadaab dulleeya ciddu u yimaado waynu arki waman qofna waynu ogaan doonaa huwa kaadib beenaala ah wartaqibuu suga waxa dhici doona innii macakum raqiib aniguna waan idinla sugayaa sidaa sidaa nabigaasi uhi calayhi salaatu wasalaam waa nebi shucayb khatiibu lmbiyaa sida had jeer marka la eego aftahanimadiisa iyo siduu nimankan ula eegayo uu kolba dhan ugaga soo wareegayo <clears throat> waa aftahankii ambiyada khatiiblambiyaa bay udhexiyeen mufasiriintu marka makaanadan had jeer qur-aanku uu cabiro waa dariiqada arrintani wuxuunay tilmaamaysaa uun kol haddii ay diideen kol haddaa waxba iga garawsan weydeen aniguna aan ahaa kii ku habboonaa in la raaco wax laga dhagaysto anna idinma raacayo idiin tanaasuli maayo idiin dadci maayo waxba idinka dhagaysan maayo waa sida loo baahan yahay wey imaa wa imaa imaa in qofkan xaqa wadae calanka wanaagsan sida in la raaco oo dadkii uu badbaadiyay isagii baa dawadii sidee wa imaa haddii la diido inaanu ilaahay seegine inaanu ku milmin cid kale eh inaanay cid kale duufsanine uu ku dhidbado xaqiisa caduu calayha binawaajid caduu calayha binawaajid buu nabigu leeyahy gowska dambe dhigta yaa qowmi icmaluu calaa makaanatikum makaanada waa dariiqada innii caamil iyadana waa xudifa aani lidilaalati lwal ka hore waxa loo jaray ka horaa ku tusinaya innii caamilun ay calaa ariiqati na wadayn sidii buu ku waday sidiibuu ku badbaaday sidii buu cadowga kaga nabadgalay baa ilaahay ugu naxariistay subxaanahu wa tacaala waaya arrintu markaa waxay u taallaa ma aha inuu u fasaxay gaalnimadii ma aha inuu u fasaxay ruqsad u siiyey xumaantii laakiin noocan oo kale tahdiid baa laydhaa waa hanjabaad waxaan kuu muujiyay dee qaybtan dambe sawfa taclamuuna man yaatiihi cadaabun yuqsiihi waman huwa kaadib cadaab dullaayaa ciddu u yimaada waydin ogaan doontaan iyo cidda beenaalaa wartaqibuu innii macakum raqiib suga aniguna waan idinla sugayaa arrinkuba waaba caynkaaba mar hadduu rasuul ilaahay yidhaahdo waxaasaa dhacaya suga idinkuna dee ilaahayna kagama baxayo awliyadiisa ballanka uu qaado subxaanahu watacaala kagama baxo kalsooni bay qabaan kalsoonidaasuu ducada iyo ballanta ayuu ugu fulinaya way soo dhammaatay intii wax loo sheegi karaya muddada dee kolley waa muddo dheer muddada rasuulkan iyo ummaddan ay wada qaadanayaan ee la daaweynaya ee loo gurmanayay ee lagu noqnoqonayay kor iyo hoosba sir iyo calaniba waa badnayd halkaasay kusoo gebagabowday walamaa jaaa buu ilahay markii uu yimi amrunaa arrinkayagii waa halaaggii najaynaa waxaanu nabadgelinnay shucayban nebigii shucayb lo odhan jiray waaladiina aamanuu macah iyo mu'miniintii wehelinaysee la socday biraxmatin minaa naxariis xagga ka ahaatay baan ku nabadgelinay wa akhadat waxa qabatay oo ku habsatay aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyeyna ashayxa qaylaa ku dhacday fa asbaxuu waxay noqdeen fii diyaarihim jaahimiin guryahoodii iyagoo jooga ayay afka u dhaceen afkay goosteen dhulka ku dhaceen kaan lam yaqnow waaba iyagoon jooginba fiihaa diyaarta guryaha waxaa la moodaa meeshan inaanay deegaanba ahaynoo weligoodba aanay deegin alaabweyaay buu ilahay yidhi hooyaay bucdan allaha fogeeyo abcad allaahu bucdan limadyan qoladii reer madyan allaha fogeeyo kamaa bacidat amuud qoladii reer amuud siday u fogaatay meel daran siduu kuwan ilaahay uga tuuray reer amuud reer shucaybna ilaahay meel daran ha ka tuuro waa habaar ilaahay cid kale wax ma weydiinaye waa wixii aynu odhan lahayn buu inoo laqimayaa haddii arrinkani uu ilaahay xaggiisa ka yimaado shay habaar u egay waxa weeye sidaa dhaha weeye duca iyo habaar wixii ilaahay xaggiisa ka yimaada ile cid kale isagu sii weydiin maayo dadku baraya siday u odhan lahaayeen kelmadan cadho alloo ku dhacday ayaa aayaddu ay tilmaantay gebagabadiina saasay noqotay markaa waxaad arkaysaa shucayb iyo waladiina macahu rususha mid walba ilaahay wuxuu odhanayay rasuulkii iyo intii la socotay ayaad arkaysaa rasuulkii iyo intii la socotay wladiina macahu wladiina aamanuu allah macahu ilaahay bay rumeeyeen iyagoo isaga la socda muxamedun rasuulullaahi wladiina macahu ashidaau cala alkufaar waa maciyo qaali ah cid wanaagsan oo qiimo badan cidda raacday sharaf iyo ammaan bay u tahy marka dadkii mu'miniinta ahaa waxaa lagu tusinayaa iimaanka la sheegayaa inuu yahay kan rasuulka lagu waafaqayo macahu macnaa ay faa'idaynaysa aamanuu oo qura laguma dayn macahu baa la leeyahy leannahu aamanuu waaba laga yaabaa dad kale inay iimaan sheegtaan laakiin iimaanku waa iimaan nooceeah iimaanka ilahay uu raalliga ka yahay uu aqbalayaa waa mid nooceeya waa ka rasuulka ka rasuulkaa ilaahay uu soo diray sidiisa marka iimaanka loo koobigareeyo ee saasoo kale loo qaato ayuu iimaan yahay bishahaadat alqur'aan qur-aanka fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow hadday u rumeeyaan sidaa u rumayseen oo kale iimaankiinaasoo kale hadday yeeshaan markaasay hanuuneen iimaanka laakiin la iska sheeganayo ee dadku ay sheegaane faraa'ila qaar badanba haddii la yidhaahdo ka waran dee wuxuu leeyahy anigu waa mu'min baal ilaahayna waan rumaysna ciisena waan rumaysna dee aniguna iimaankaaga anna iimaankayga wa isla wada iimaan saasay sheeganayaan waaladiina aamanuu macah ee isaga uu helinaya ku raacay muxamadu rasuulullaahi waladiina aamanuu maca aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun kuluna aamana billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih saasaa ilaahay ku hambaliyay iimaanka marka iimaankeenna iyo cibaadadeenna iyo dhaqankeenna mid walba inagu waxaynu leenahay tusaale tusaaleynu leenahay ilaahay inagu adoonsado inaynu dabagallo maalinta qiyaamahana uu ina weydiinayo subxaanahu wa tacaala rabbunaa oo uu leeyahay rumayntii iyo camalkii iyo cibaadadii rasuul baan soo diray tusaale ahaa ma kaga dayatay mise waad weydaanatay labadaasaa su-aashaasa taalla ilaa rabbunaa waxa uu leeyahay subxaana watacaala ah, isagoo ummadda faraya inay nebi maxamed ku daydaan laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uuf raxiim manaa naxariista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir ku dayasho wanaagsan marka waa la qur-aanku uu bixinayo kelmad kastuu qur-aanku isticmaalayo macnaheeda gaarkaabay leedahay biraxmatin baa qur-aanku uu soo celcelinaya kuwaasaa nabadgeliyey biraxmatin biraxma bal adigu haddii aanay naxariis ilaahay ahayn maxaynu kaleynu ku sheegi karnaa ma dabeecaddaa tad keentay ma dad baxsaday oo firdhanayay ma tol baa u gurmaday ma xeelad bay isticmaaleen waa ummad isku magaalo ahayd oo midna ilaahay dhulka la jaray midna uu ciseeyey oo uu nabadgeliyey waa biraxmatin uundee wax kale jiraan markay balaaya timaadana naxariis allaa lagu nabad dalaa balaayadu noocay ahaydna sayxa ilaahay uu ku tilmaamay sayxa qaylo ma malag baa ku qayliyey ilaahay macroogiisiibuu ku afuufay ma dhulkaas siidhi noqday waxay doontaba ha ahaatee waa qaylo wadnaha wadagoysay oon basharku u adkaysan karayn kaan lam yaqnaw fiiha eraygaa horeynuu soo marnay eraygaa horeynuu soo marnay in uu tusinayo ka turjumayo wax aan meesha joogin oo kale meel camirnaydoo haddana ilaahay uu kharaabiyey walaqad arsalnaa dhabnimo waxaannu dirnay muusa nebiga la yidhaahdo bi biaayaatinaa baannu ku dirnoo mucjisaad buu watay nebi muuse waaweyn wa suldaanin mubiin daliil cadna uu watay ilaa fircawna waa mala'i fircoon iyo madaxdiisii la socday baa loo diray fatabacuu amra fircawn fatabacuu waxay iska raaceen ummaddii meeshaa rasuulka loo diray amra fircawn fircoon bay raaceen wamaa amru fircawna fircoon arrinkiisiina muu noqonin birashiid mid hagaagsan oo hanuunsanoo miyir qaba yaqdumu qowmahu tolkiibuu horkacayaa fircoon yowma alqiyaama araarta qiyaamaha tolkiisu horkacaya iyo dadkii raacay fa wradahum nnaar naar buu ku arooriyey siduu fircoon sii horkacayay dadkii raacay wa bisa waxa xumaaday alwirdu aroor baa xumaaday almawruud waa kaa naarta lagu arooraye wa utbicuu waxaa la raaciyu ilaahay dusha uga tuuray fii haadihi adduunyadan lacnatan cadha alleh ilaahay cadhow dusha uga tuuray intay ifkan joogeen wa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamahana ilaahay nacdal buu dusha uga tuuray bisa rift wax la isa siiyaa xumaaday almarfuud waa kaa la isugu deeqoo bisa rift lmarfuud wax la isugu deeqo oo muquuno iyo goyn la isaga dhigoo la isku caawiyo nacdashaasaa uxun buu ilahay subxaana wa tacaala qisooyinkii qisadana u dambaysa waa qisadii nebi muuse iyo diritaankii loo dara fircoon si kooban buu ilahay usoo ururiyay halka iyadoo qisooyinkii inteeda badnaa la dhammaystirayo nebi muusena waa la diro aayadihii ilahay iyo suldaankii ilahay baa lagu daray aayadihii mucjisaadkay yihiin aayadihii kitaabka laga ahriyayay labadaba isku dar intaba qur-aanku uu ka warramay nabigan in la siiyey assulaan lmubiin waa xujo cad oo caddaynaysa rasuulnimadiisa oo caddaynaysa inaanu waxaana sixir ahayn oo caddaynaysa awood ilahaynayt ulbuu iska sitaayo haddii sulaanulmubiin usha gaar ahaan lagu fasiro bal ulbuu iska sitaa nabigaas hadihi alcasa mutacadidat laqraab waa ul wajiyaal badan leh ushan ayaaba isagii sitay laftiisi ee ilaahay markuu duurusina uga soo dhiibay uu ku soo tababaray ayaa haddana markii uu ku dagaalgala yaabayba alqimaa fii yamiinig markii la bal ushaa gacantaada ku jirta sidaa u dhig ee eh, gacantiisa ay ka baxday bay noqotay wax la yaab leh abeese laba kaclaynaysaoo madax weynoo wixii ay soo gaadhaba liqaysa isagii baaba naxdintii daraaddeed wallaa mudbiran walam yucaqib taw buhi muuse cararay nin geesi aha muuse <laughs> nin saalan maahayn laakiin muuse wuxuu ka cararay wax la yaab la bu ahaa mucjiso ilaah intaasaa kaaga filan macnaha awoodda meeshaa suldaanun mubiin saasay isaga socotaayoo baddaa layidhi ku dhufo wuu ku dhuftayoo way kala dilaacdo briish bay noqotay waxaa la yidhi dadkiibaa haraadee gidaar ku dhuf meel dhagaxa ku dhuf webiyaalbaa ka dilaacay ushaa iyada ah ee dhinacyada faraha badan loo isticmaalayo isaga laftiisuna wihiya casaaya atawakau calayha waahushu biha calaa hanami waliya fiiha maarib uhra ushaasibaa suldaan mubiin lagu tilmaamay laakiin kolleyba mucjisaadka ilaahay rususha siinaya mar walbo layaabkooday leeyihin fircoon iyo madaxdiisiibaa loo diray almala sababta lagu lifaaqay horeynu usoo sheegnay sababta mar walba qur-aanku almala u raaciyo mala-ani waa madaxdii mujrimiinta ahaa faraacinada kale ahaa wey mar walba fircoon weyne wuu jirayaa caalamka laakiin oo la raaco fatabacuu oo dadku ay raacaan amarkiisa way jirayaan macnaa ninkani wuxuu fircoon ku noqday sidaa qur-aanka aynu ka arkayno dhowr arrimood kow ta u horrayso weeyaana faraacino yaryaroo hareera taagan oo dadka la cadaadiyoo la dulmiyaa badnaa oo baalalu ku duulo ah waa mali'ii arrinta kale ee uu fircoon ku ahaa waxa weeye ilen fircoon muu noqdeen waxaan uu sheeganayo ku faane fatabacuu amra fircoon fircawn waa madulliin oo waxa la ydhaha culamaa ulqira'a in la tafkiimiyo way diidaanoo fircoon in la ydhaa way diidaan laakiin fircawn maduliinka had iyo jeer tarqiiq baa uu leeyahay marka arrinkiisii baa la raacay daalin haddii dadku uu raaco ummad badan uu kaxaysto oo sa caalamka uu ku duufsado asbaxa fircawna kamaa ana fii hada alcasri faraacina kaiira sida casrigeennanba fircoonno waaweyni ay u fircoon waxaa loogu magacaabay ninkaa isaga ama uu fircoon ku noqday aqoon cilmi dadku wakhtigaa u haystay iyo awood maal iyo awooddii maalka iyo awooddii xukunka intaba wuxuu ugu tasarufay si xun kolkaasuu dabeetana ciduu ku kaxaysta ku helay taasina waxa uu maaragtay ku helay ceebta iyo dulmigaa marka cidda aqoontii ilaahay uu siiyey iyo awooddii uu siiyey iyo maalkii uu siiyey si xun u isticmaalaysa waaba sida casrigeenna gaaladu ay u dhaqmaane horumarkii ilaahay u furay iyo cilmigii iyo dhaqaalihii ay haysteen ma diin bay ugu adeegaan ma xaq bay ugu adeegaan ma ilaahay bay ugu adeegaan deyntaba waxaa loogu dhufanaya dadka xagga buuran iyo xagga halaaga iyo xagga ifsaadka dadka loogu dhufanaya mar walba wamaa amru fircawna birashiid maxaa keenay fircoon arrinkiisu mu hanuunsanayn ayaa ilaahay uhi jawaabbaa waxay u tahay maqaaladu fircoon ku faanay muxuu ihi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashhaad waxaan arkay umbaan idinku qancinayaa buuhi anugu dimuqraadiyadaydii wanaagsanayd iyo dee horumaruun wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad war horumar baan idiin wadaa muuse hana habsaamo idinla hadhaya diinta wada ee ilaahay wadeeh anugu dee waxaan wadaa buui dimuqraadiyad wanaagsan iyo cadaalad iyo sinaan iyo horumar baan wadaa buui ay soo raaca maamul kasto adiyo jeer wax ifsaadinaya ma soo yaaca waxbaan ifsaadinaya miyaad aragta cid noocaale war waxbaanu fasahaadinaynaaye soo biira diinna ma haysano ilaahay iyo nebi toona ma haysane waxbaanu fasahaadinaynaana soo raaca midle miyaad aragtay laa isagoo sunta iyo madaafiicda dadka ku buufinaya bamgaraynaya wuxuu leeya waa xajista waa dimuqraadiyada sidaasee xornimadu iyo musaawaadka iyo cadaaladda waa taa marka wuxuu ihi wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad wadada tubtaf cad baan idiin saarayaa buuli ilaahay wuxuu ihi wamaa amru fircawna birashiid fircoon sidii u sheegay dadkee uu ku kaxaystay ee uu ihi sinaan iyo cadaalad iyo horumar iyo xorriyad baan wadaa tii been bay noqotay baa ilahay been bay noqotay subxaana allah marka qadiyadda raaciddu inaanay wax sahlan ahayn qur-aanku wuu soo celcelinaya raacid mutaabaca mutaabaca waa taasoo fatabacuu baa la tilmaamaysa in habeenkii dhaweeto ka warramaynay halka dadkan laga raacay waxa wey inaanay ilaahay raacin oonay rasuulkii raacin ee ay fircoon raaceen marka qofka diintiisi iyo iimaankiisi iyo islaamnimadiisaba waxa lagu qiimeeya raacidda raaciddiisu raacid lagu xisaabtami karo runa miyay mise waa raacid afka ah marka qadiyat almutaabaca wax sahlan maaha ogow waa halka dadka laga qiyaasayo aakhira haddaba ilaahaygu inoo halkan soo dhigay subxaana wa tacaala fircoon cidda raacda mujrim awood iyo adduun wata qofka ilaahay ka doortay intuu ilaahay iskaga taga kaa raaca halku kubiyo shuban ayuu ilaahay xusay kolkaasuu uhi yaqdumu qawmahu yowma alqiyaamati fa wradahum annaar maalinta qiyaamaha fircoon baa horkacaya wax alla wixii raacay ina mariya way daba socdaa waa la daba sunsumaya halka nebi muuse qola raacaysa qolaa fircoon daba socota ila way raaceen adduunyadii iminkana dee isagunbay raaceen markuu ilaahay khalqiga isu wada keena wuxuu leeyahy nin walooba kaad la socotay raac kii sanam la socday kii fircoon la socday kii xayawaan la socdee dibi caabudaya mid walooba kaad caabudaysa raac kii ilaahay iyo rususha loo kala baxaya marka naar buu ku arooriyey erayadan baa markaa ilaahay uu u dooray subxaana wa tacaala wa bisa alwirdu lmawruud wirdigu waa aroorka aroorkaa la ydhaahdaa yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda wanasuuqu lmujrimiina ila jahannama wirda nasuuqu lmujrimiin dembiilayaashii ayaanu soo kaxaynaynaa ilaa jahannama wirdan naarta u soo kaxaynaynaa wirdan iyagoo aroor ah weliba ereyga waxaa loo isticmaalaa marka had iyo jeer dad iyo duunyaba qofkaa arooraya oo haraaday inuu sakaraad yahay haraad guul ooman iyo guul cokan ma kala taqaanaa waa marka uu guul ooman yahay waxaas guul ooman manaa aad bay u soconayaan habeen iyo maalinba waa la socotiiyaa xoolaha markaa waa la guuragelinayaa eh, habeen iyo maalinba waa la isugu daraya markaa siday guul ooman u yihiin fircoonna uu sii horkacaya isagoo ugu haraad weyn ayaa lagu arooray naar buu lahay bal sawirkaa naar ayaa lagu arooray nacuudu bilaahi minha wirdigu markaa masterkii wuu noqon karaa wuxuu noqon karaa oo kale ismi faaciloo waarid ah sida aayadda aynu arinay macnaheedu u badan yahay alwirdu wa alwirdu aroor baa xumaaday ama wa alwirdu ku arooraa liita alwaarid kii arooraya baa liita almakhsuusu bihada dam almawruud waxa ceebtaasoo dhan lagu sheegayna waa halkaa naaroo lagu arooro mawruudka mawruudku waa makaankii lagu aroorayay ama ceelkii loo aroorayay ku aroorayna wuu xumaaday meeshuu ku aroorayna way xumaatay gaal iyo naartiisi isla xumaade ku haraadan iyo meesha layidhi hara uu ku haraad baxayaa uu ku socdaa labadaasaa isla xumaaday waayo waxaa la yaqaanaa qofku hadduu haraadan yahay dee meesha wanaagsane haraadkay ka jartaa ninka naar tegay lama filayo kulayl iyo haraad inuu midna ka dibco meeshaasaw nacdal baa ilaahay uu raaciyey adduunyadan aakhiro iyo qiyaamadana nacdal baa dusha looga tuuray bisa ariftu lmarfuud markaana biisa rift waxa xumaaday biisat alcaiya wax la siiyaa xumaaday almarfuud alcataa waa naartaa la deeqay haddii waxuun la siin lahaa naar la ysa ugu xun haddii waxuun la deeqi lahaa waa kudigashu meeshii deeqima taallo meeshii aroorma yaallo laakiin waa kudigashu ilahay baa ku diganaya subxaanahu wa tacala afka day weeye waxaasay ka heleen waxoodii cadiyataasaa uxunbaa ilaha wey bi'se iyo nicma waa laba ficiloo faacilna qaata ismi ka dambeeyo mubtade mu'aharana qaata oo maaragtay la ydhahdo makhsuuskii weeye ficlaani hayri mutasarifayni nicma wa bisa raaficayn ismayni ibnu maalik markuu alfiyiisa ka warramayo wuxuu le waa laba ficil oo hayru mutasarifa oo jaamida oo laba ismi qaata ka horena waa faacil marfuuca ka dambena waa mubtade mu'ahara marka macnaheedu waxa weeyaan in la yidhaahdo bisa rifdu almaqsuusu bi hada dam eedaa iyo aafadaa waxale almarfuud waxaa laysa siiyey oo naara waxaynu ugu celcelinaynaa dadka tarkiibkooda ku yara adkaan karta taasaa ilahay u tilmaamay ka dayriyey ilaahay balaayadiisa halkaa ku ogyahay oo cadowga u diyaariyey ayuu aad uga dayrinayaa dadkana uga fircoon qorka qofka fircoon dabagala ilaahay ka khilaafay ee weydaartay cadhada alle ay ku weyn tahay ka doorta qof iyo dadba halkaasuu kula aroorayaa bal markaa cidaad jeclaanayto ka fiirso bal cidaad dooranaysa ka fiirso bal cidaad raacaysa ka fiirso ilaahay waxba kuumuu qarininoo wax walba sidii ugu quruxda badnayd ee ugu waafinsanayd buu ugu sheegaye bal cidaad raacayso bal ka fiirso daalika buu ilaha yidhi kaas intaasoo qiso ahee suuraddani ay soo dhigdhigtay min ambaa'i alqura waa magaalooyinkii warkoodii magaalooyinkii la halaagay ee ummadihii warkoodii waa kaa naqusuhu calayk annagaa kuu cadcadaynayna ku kala saafayna minhaa qaa'imun waxasiid minhaa waxaa ka mida magaalooyinka qaa'im mid sii taagan oo raadkeedii waxun ka sii muuqdo waxasiid iyo mid gawda laga waxba ka muuqaninba wamaa dalamnaahum ummadaha maan dulmiin baa ilaahay wuli gardarra kumaan samayn walaakin dalamuu anfusahum naftoodiibay ku gardaroodeen famaa aqnat canhum waxba kamay tarin aalihatuhum ilaahyaashoodii allatii yadcuuna min duuni illaah ilaahyaashay caabudayeen inta alla ka sokaysaa kamay tarin min shayin waxba waxalla waxay ka tartay ma jirin waxalla waxay ilaah caabudayeen lamaa jaaa amru rabbik ilaahaaga halaagiisii markuu yimi ilaah soo gurmado waa la waayo wamaa zaaduuhum umay kordhinin sanamyaashii la caabudaya ummadaha hayra tatbiib hayra takhsiirin wa halaag halaag waxaan ahayn umay kordhin halaag bay u kordhiyeen wa sidaasuu ahaaday ahdu rabbik ilaahaaga qabashadiisu wataadee idaa akhada alquraa markuu magaalada degan qabto qabashadiisu wata wa hiya aalima iyadoo meeshaasi dadka deganaa ay daalim ina ahdahu aliimun shadiid ina ahdahu ilaahay qabashadiisu aliimun waa mid kulul shadiidun oo daran oon qabashada makhluuqaadka la mid ahayn halkaasay ku dhammaatay qisooyinka waaya daalik ismu ishaarahaas wuxuu noqonayaa qisooyinka iyo wararka nabiyaasha iyo ummadaha intaasoo qisaynu soo aragno suuraddu si cajiiba ah uga soo warantay marka ilaahay waxau ihi ummadaha warkoodii wakaa annagaa kuu caddaynay marka daalika kaayaab kale ee dad aad u kala tagsan laga soo warramay qolo cirka joogto oo rusushii ilaahay oo ilaahay u naxariistuu badbaadiyey iyo qolo asfalasaafiliin u daadegay oo ilaahay uu halaagay daalik warkaa dhammayska tiran waa kaa anaa kuu warramay waxay sheegaysaa adugu warkan isagaa maad soo akhrisan cid kale kuuma waaxyoonin meel kale kamaad helin anaa kuu sheegay baa ilahay ui subxaana wa tacaala waa mucjisaadka qur-aankay ka mid tahay waxaan ciidibo ka warrami karaynin inuu isagu ka warramayo waxa cajaa'ib leh bal ku cibro qaato haddaa marmartaan meelihii ummadahan laga halaagay ilaahay laba noocunbuu ka dhigay qolo qaa'im baa kasii jira qaa'im waxunbaa kasii muuqmuuda sida nimankii reer famuudiyo iyo reer caadiyo oo markaad tagto meeshan yaman ku taalle ee caad laga halaagay iyo markaad tagto meesha shaam ku taalle iyaduna reer famuud deganaan jireen waxbaa kasii muuqmuuda wixii ay mashaariic lahaayeen iyo xadaaradoodii waxbaa kasii muuqmuuda ilaahay cibradu ugu talagalay markaad eegto meeshii qowmu nuux laga halaagay iyo qowmu luudna dee xasiid weeye xasiidku waa beerta marka gunta laga jaro in waxba lagaga tegin waaba gawba lama garanaya halkan inay umaday deganaan jirta iyo in kale lama hayo qolana dee meeshoodii biyay ku dambaysay waaba la dabarogayba qolana duufaankiibaa maray xasiid saasaa ilaahay u galaa subxaana wa tacaala haddaad isweydiisaad tidhahdo warniyo maxaa inuu loogu naxariisan waaye yaryarka iyo xoolaa maxaa looga reebi waaye tolow xaggee wax ka raaceen war waxa ku dhacay weyna ilaahay isaga oo halkaa ka garnaqsaday waxa uu yidhi wamaa dalamnaahum walaakin dalamuu anfusahum meesha dulmi wuu ka dhaceema ilahay baa dee dulmiyey iyagaa dulmiyey naftoodii waxaad halkaa ka qaadanaysaa ummad kasta oo dulmi samaysa ama ilaahay ha dulmiyeen ama makhluuqa ha dulmiyeen ama dhexdooda ha isdulmiyeene dulmigu ma dhaafo qofka caaqibatulwakiim calaa nafsi aalim caaqibatu ulm calaa nafsi aalim daalimka dushiisaay saaranta waxaa kaloo isweydiinaysa war niminku miyaanay tol helin miyaanay dowlad lahayn wixii ay caabudayaan xagguu maray ilaahay wuu kaaga jawaabay famaa aqnat canhum aalihatuhum allatii yadcuuna min duuni illaahi min shayin waxba wuu tari waayay ilaah fara badan la caabudi jiray markuu ilaahay arrinkiisu yimi lamaa jaaa amru rabbik sidaasaad ogaanaysaa haddaad ku warwareegtaad ka dhammaan weydo inaad isticaano weydiisato inaad gargaar weydiisato inaad ducays u ducaysatood barido cidaan ilaahay ahayn maalinta wax ku helaan maalintaa kole ilaahay baad ku cararaysaa kan kale iska dhaaf kol haddaad maalintaa ilaahay odhanayso waxan kalead ku warwareegaysa iska daa oo ilaahay toosoo bari waa kaa rabunaa tilmaamay wax badan bay caabudayeen ummadahaasi qur-aankuu ka warramay wixii ay caabudayeen wax waxtara min shain taqliil buu tankiirku faa'iidaynayaa min shain waxba haba yaraatee haba waaya wamaa zaaduuhum hayra tatbiib tatbiibku waa khasaare khasaare waxaan ahayn way u kordhin waaya hayra takhsiir wkadalika ahdu rabbika ida ahada alquraa wahiya aalima ina ahdahu aliimun shadiid kaali miyaa laguu sheegaya dee imaka soo adigaa arkaya soo adigaa akhriyaya soo adigaa intaasoo safxadood iyo intaasoo xaashiyood baad soo aragtay halkuu ilaahay ku dambaysiiye ummadaha waa sidaasoo kale un cadow markuu ilaahay qabto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaddan isaga oo akhriyey wuu sharxayoo xadiid bukhaari abi muusa alashcari uu warinayo wuxuu nebigu uhi ina allaha laa yumli liaalim xata ida akhadahu lam yuflithu uma qara'a hadihi alaaya rasuuluna alkariim sal allahu calayh wasalam qofka daalimkaa ah ilaahay uu kaadiyaa oo uu kaadiyaa ilaa dadka qaarkood yidhahda war malaa kanaaba hagaagsanba dowladda daalimadaabaa loo kaadinayaa shacbiga daalimkaa loo kaadinayaa ka madaxdee daalimkaabaa loo kaadinayaa markaasuu dee dhan walba u ridayaa dhan walba wuu ugu doobayaa dad iyo dalba ilaa dadka qaarkood ay idhahda war malaa dhiman maayo war malaa kan isagaaba hagaagsan war malaa ilaahay uu ijaaso ka haysta waxallo wixii qalbilaxooxohoo dhami ilaa uu duufsado oo awooddiisaa iyo kibirkiisaa uu ku duufsado markay halkaa gaadho ayaa adhaxjabkii bilaabmaya soo kala hai maaya markaa waa la kufinaya bal aayadda ahrintu xadiiskaa nabigu ahriyay ayuu hi xataa idaa ahadahu markuu ilaahay daalinka qabto lam yuflitu ma sii daayo muminka waa la qabtaa waa la sii daayaa wuu kufaa wuu kacaa wuu kufaa wuu kacaa lidaalik baa ummadda islaamka had iyo jeer taariikhdeeda caalamka marka loo fiirsado ummadaha kale waxyaabahay kaga duwantahay waxaa ka mid a ah, way kufaysaa markaasay kacdaa markaasay bukootaayey xanuunsataayee aad u sii xanuunsataa markaasay caafimaad oo haddana cagaheeda ay isku taagtaa laakiin ummadaha kalean islaamka ahayn hadday xanuunsadaan xanuunka ugu yar baa dilaya kow dib loo arki maayo intaasoo xadaaradood intaasoo ummadood awood lahayd baa caalamka soo martoon raad cidhib dhigaynin ummadda islaamku laakiin inteebaysa soo daba taagin oo marba laga adkaanaya adkaanaysa marba daciifaysay quwoobaysa waa ka nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu taa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum aw man caadaahum ummadayda waxaa jiraya dad xaqa ku toosan oo ku soconaya oo aan cidda dulaynaysaana waxba yeeli doonin waa mar walba dadka soo baxay in allaha la yujadid lihadi amra hadi lumma calaa rasi miati kulli sana aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam ilahay ummadda wuxuu usoo saarayaa boqol sano marka la joogaba dad boodhka uga tumo oo u cusboonaysiiya wixii la isla jeedhay ama duugoobay qof buu noqon karaa koox bay noqon karaan dowlad bay noqon kartaa ummad bay noqon kartaa boqol sano marka la joogaba marba hanqalka la soo kacaysaa buu leeyahy ummaddani waa axaadiidta bushaaraynaysa ee mooralka inoo dhisaysa iyada oo baalka aad moodayso dadka inuu ka yara qoyan yahay waa nusuustaa marka aad akhrido ayaa ididiilo fara badan ay ku gelaysa waa ummatun tamrudu walaa tamuut baa laydhaa ummaddani waa ummad bukoota laakiin aan dhimanin daacada u ka xunyin ummadaha kale saa nusuustu ay ka warramayso markay bukoodaan afkay goosanayaanoo dib loo arki maayo intaynu qarnigan boqolkan sane u dambeeyey ayaaba intee ummadood meesha ka baxeenba waxaad soo gaadheen odayaashiina waaweyni iyada oo ay odhan jireen jarmalnaha amahmahoodii waarnagadaa waxaa jarmalnaha qabsadee jarmalkoo xoog weyn oo kaga qaylisiiyey yurub oo dhan walba diyaarada u kiciyay ogaayeen waa la isla soo dhaafayoo haddana ingiriis ayaa calankiisa odhan jiray aniga calankayga qoraxdaba kama dhacdaba aggaasuu ka taagan yahay oo xagganuu ka taagan yahay oo xaggaasuu ka taagan yahay hadday qoraxdu sii muuqato meelunbuu kasii taagan yahay kiina isaguna meeshuu ka baxay oo ku kalaa imika uu taagan yahay oo ingiriiska laftiisu dabada ugu sii xidhiidhsaday sida dabada kaga sii jiraa kaasina waa kuwii waddadanu midowga soofotaynu isagana arki jirnayoo ciidankiisii casaa ee la odhan jiray meella laguma jabiyo xaguu maray dee sagaashameeyadiibuu isna libdhay nar keliya markaasaa wuxuu ku dambeeyey inuu galbeedka dawarsado nin gorbajoof la ydhaad umbaa low soo dirayoo mar quruunbuu khudbadeeye wuxuuhi waryaanen markii aan meesha imi dheri baa dab idiin saaraa daboolkaan ka qaaday dhagax baa ka soo baxay shuuciyadii la karinayay wey markaa wax dambe oo bisayl aynu sugnaamo jiray xaggaasaynu u kacaynaa iyo raasamaaliyadda meesha lagu kala dhaqaajiyo marka adigu almuhim waa sunnada ayna barayso qur-aanka kariimkaa ah ku haynaa sunnadan waaqica ah aynu arkayno dadkuna dee inay quustaan maahae waa inay islaamkooda gowsdambeedka ku haystaan waaya rabbunaa wuxuu ihi subxaanahu watacaala ina fii dalika la aaya qisooyinka aayad baa ku sugan wax wax lagu qaato liman khaafa cidda ka cabsanaysa cadaab alaakhira aakhira cadaabkeeda qofka ka cabsanaya qisooyinka cashar buu ka helaya ha eego daalika maalinkaa cadaabka aakhira uu imanayo yowmun waa maalin majmuucun lahu naas dadka loo soo ururin doono dhexdiisaa dadka la soo ururin wadaalika yowmun mashhuud waa maalin markhaati la yahay mashhuudun fiihi dhexdiisaa la markhaati kacayaa wamaa nu'akhiruhu maalinkaa uma dibdhigayno ilaa liajalin macduud ajal tirsan wakhti tirsan baan doonayaa buu ilahay yidhi inuu dhammaado yowma yaati maalinkaasi marka uu yimaado laa takallamu nafsun nafina ma hadli karayso ilaa biidni ilahay oo fasax bixiye mooyaane fa minhum ummadihii waxaa ka mid a ah, caalamkan ka dhaadhace aakhira isa soo tubay shaqiyun mid guuldarraystay iyo iyo wa mid horu maray labadaasubaa loo qaybsamaya mid saddexaad ma jiro saasaa ilaahay uu isugu xidhayaa ummadihii hore iyo aakhiro qaybkii hore iyo qaybka dambe soo socduu isku xidhaya innaguna waynu udhaxaynaa qayb horoo tegay iyo dad maalmahoodii qaatay oo wakhtigu uu cafaa calayhi zaman oo imika maanta war ah ummaday ahaayeen xadaarada leh laakiin maanta waa war arrinkoodiibaa ilaahay uu ku xidhay warka dambe labadaba waynu rumaysanay labadaba waynu udhaxaynaa marka ka horena waynukunasku wuxuu ina barayaa sida looga faa'idaysto wakhtiga ina maraya wakhtiga ina maraya ayaa aragtida ay dadku ka leeyihiin aan diinta ku xisaabtamayn ama aan eh, mowqifkooda mowqif diini ahayn aragtiday zamanka ka leeyihiin baa liidatoo dadka qaarkoodna waxaa laydhaha maadiyiin mustaqbaliyiin xaadiriyiin qof waxa uu maadiga ayuu la nooliyay wakhtigii tegay arma sidaanu ahaan jirin ar waxaan maanaan arki jirin ar ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yidhi saas wixii maadigii teguu la noolyahay qofna wuxuu la noolyahay mustaqbalka oo calafkayga iyo waqtigayga iyo eh, xilligayga iyo maalmaha soo socday waxaasuu ku noolyahay mustaqbalka oo waxa uu leeyahay annaga indhaha nalagama samaynin xagga dambe ee indhaha waxa xagga horena loogu samaysaan xagga hore ugu eegno maxaa naga galay wixii hore tegay indhu xagga hore inaga yaalaane qofna waa qof xaadirku la noolyahayoo waxa horena iska dhaaf buu leeyahy waa qeyb aynaan gaadhin waxa dambena iska dhaafe tegay maanta maanta haysanaa oo aanu tumanaynaa oonu cunaynaa oonu cabbaynaa oonu raaxaysanaynaa oonu dhan walba u ridaynaa annagoo xorah halkaasuu taagan yahi markaad tidhaa adeer ka dhino dhallinyaraa tahaye si wanaagsan u nooloo u noolo oo maalmahaaga ka faa'idaysoo akoonka ilaahay wax wanaagsan dhigoo bal xisaabtan markaad tidhaahdo dee adeer waa maalintaydi hebel waa maalintiisii heblaayo waa maalinteedii waxaasuu leeya laakiin sidaynu u akhriyayno wakhtigii hore iyo ka soo socdaiyo ka dambeeya ka hore waynu ku cibro qaadanayna ina fii dalika laaayatan liman khaafa cadaaba alaakhira wakhtiga soo socdana waynu u diyaargaroobaynaa dalika yowmun majmuucun lahu nnaas wadalika yowmun mashhuud waa maalin la iman doono camal la iman doono markhaati iyo dacwada bilaabmi doonto waa u diyaargaroobaynaa wakhtiga xaadirka ana waynu ka faa'idaysanaynaa wamaa nu'akhiruhu ilaa liajalin macduud wakhti tirsan baynu ku jirnaa markaa oo wakhtiga ina maraya imanka ah oo waxa qormaya aad ku xisaabtamayso talow maxaad la tegi doontaa marka sidaa kii hore aynu ku cibro qaadanay ka dambena waynu u diyaargarownay kan iminkana waynu ka faaidaysanaynaa waa sidaa aad uga faa'idaysan karaysa wakhtiga eed u fahmayso maalinkaasi markuu yimaado cidiba hadli kari mayso camal wanaagsan iga qoraya hadal wanaagsan iga qoraya midna ma jiro laa yatakalamuuna ila man adina lahu araxmaanu wa qaala sawaaban waa qof ilaahay uu idhaahay balow hadal mooyaane oo weliba wax wanaagsan ku hadlaya mooyaane meeshaa cidi hadli kari mayso rabbi samaawaati waalardi wamaa baynahuma araxmaan laa yamlikuuna minhu khitaaban wax ilaahay la hadli karayaaba ma jiro xunbaa la iska istaari jiro dadku waxay doonaan bay iska odhan jireene afkiibaa juuqda gabaya ilaa biidni fa shaqiyun wa marka waxaynu uga soconnaa qisaska qur-aanka kariimka ah haddaynu in yar tacqiib ku samayno tacliiq ama xoogaa aynu ka dabageyno mustafaadaadka iyo faa'iidooyinka qisooyinka qisaska qur-aanku dabcan faa'iidooyin badan bay leeyihin waxaynu ka tirin doonaa faa'iidooyinkaa inagoon soo koobaynin ee qaar ka mid ahuun culamaau tafsiir iyo culimada kaleba siday ishaaraan wax ka soo qaadan doona faa'iidooyinka qisooyinka ah faa'iidooyinka waxaa ka mid ah iidaax usasi dacwati ila allah wa bayaani usuuli sharaa'ic allatii buciat kullu nabiyin bikulli nabiyin in la cadeeyo tiirarka ay dacwadani ku iyo yeedhmada ilaahay xaggiisa dadka loogu yeedhaya usluubka ay leedahay iyo arkaanta ay ku taagan tahay iyo shuruudaha ay leedahay intaba waxaa laga faa'iidaysanayaa qisooyinka wmaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun caqiidadaas asal ah waxaa faa'iidooyinka qisooyinka laynoo sheegaya sida cajiibkaa ilaahay uu uga warramay qur-aanka dhexdiisa faa'iidooyinkeeda waxaa ka mida ah tahbiitu qalbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa quluub alumma almuxamadiya qalbiga nebiga iyo quluubta ummadda inuu ilaahay dejiyu waka ah rusushaasaa soo marayay muminiintaasaa soo marayay waxaasaa lagu dagaalamayay saasaa la isu haystay rag baa ku soo noolaayoo ku dhintay dee idina waa idinkaa jidkaasaa la caddaynaya oo marka waxaani imika ay yihiin wax uguba iyo wax curad ah isku mid maaha waxaynu uga jeednaa wax kugu cusub markuu yahay iyo wax soo jiray markuu yahay dee isku mid maaha isku dareen kuu samayn maaya wakula naqusu calayka min anbaai rusuli maa nuabitu bihi fuaadak ayaa inoo iman doonta maa nuabitu bihi fuaadak aayaddaas xagga dana ku arka qalbigaagaan ku dejinayaa qisooyinkaan kuu sheegayo qof yahow qalbigeenaa lagu dejinayaa oo innagaa dee arkayna sawirkii maadigu lahaa inaynu muuqaalka maanta horteenna ka arkayno waxaa faa'iidooyinka ka mid ah tasdiiq alambiyaai asaabiqiin wa ixyaai dikraahum wa takhliida aahaarihim xuskoodii wanaagsanaa iyo ammaantoodii iyo inaynu ambiyada sii wadno isla markaana ogsoonaano run inay run sheegeen ambiyadaasi qiyaamahana aynu u markhaati kacno ila ilaahay baa wuxuuhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas maxkamadda ilaahay marka la taagan rasuulka wuxuu ilaahay leeyahay rusushaa hore ka ayaa ah, ku markhaatiya ah. markaasuu leeyahay ummadda nebi maxamed nebi maxamed iyo ummadiisa te ummadii markhaati miyaa u tihiin nebi nuux haa ayaynu odhanaynaa insha allahu tacaala markhaati baanunoo xaggaa ka hesheen dee adaa noo sheegay ilaahay qur-aankaagaad noogu sheegay ilahay maydinmaan sheegin buu odhanaya subxaana wa tacaala halkaasaa lagu daynaya waxaynu u markhaati kacaynaa walaalaheen inay waajibkoodii guteen waxa fawaaidka qisooyinkan ka mid ah nebi maxamed risaaladiisi iyo dacwadiisuba inay xaq iyo run tahay xaq iyo run inay tahay waayo dee xaggee laga helaa nabi ummiya oo waxna qorin waxna akhriin baa intanoo wara sheegay intanoo wara waa la sii bowsanayo dadku macluumaad bay ka hayeen laakiin sidanumay haynin waxna ma qoro waxna ma ahriyo marka risaalada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayay markhaati u tahay oo ay caddaynaysa xaqnimadeeda qisooyinka qur-aanku aad iyo aad uga warramayo waxa fawaaidka qisooyinka muqaaracatu ahli kitaabi bilxujati fima katamuuhu min albayaani wlhuda nimankii yuhuudiya kristanku kutubtoodii ay ka been sheegeen sida khaladka ana ay u turjumeen ayaa la caddaynaya wixii ay qariyeen marka iyagana waxa ay ku tahay fashilaad qisaska qur-aanku ka warramaya waa ilahay yihi kullu dacaami kaana xilla libani israaiila ilaa maa xarama israaiilu calaa nafsi macnaha aayaddaas waxay caddaynaysaa waxay reer banu israaiil sheegeen waxaan ahayn ayay caddaynaysa inuu xaqu ahaa waxa ay ka mid yihiin nafta qofka marka la tarbiyadeeda iyo marka la tashwiiqeeda qayb weyn bay ka qaata macnaha qisooyinku oo la isu sheegoo lagu akhriyaa qofku markuu si wanaagsan u dhagaysto ugu cibro qaato dareen weyn bay u samaynaysa waxaa laga yaabaa nebi nuux marka qisadiisii aad akhridae aad si wanaagsan u tadaburto inaad nebi nuux iyo muuminiintii nabadgalayna la noolaato kuwa cadowgaana aad kasoo horjeedo dhagaxaan ku shiidayso shucuurkaaga iyo dareenkaagu heerkaasuu taagan yahay waa waxyaabaha qofka aadaabtiisa iyo tarbiyadiisa qayb weyn ka qaata markaasuu nebigu markuu asxaabta tarbiyaynaya walaalihii hore iyo waxay soo mareen ayuu uga warrami jiray rasuululahi sal allahu alai waslm suuradda inagu xigtaynu ku arki doonaa laqad kaana fii qasasihim cibra liulil albaab dadka aqoon cashar bay ka kasban karayaan qisadaah waxaa ka mid ah ahdaaftaas idhaaru kowni lambiyaai mutafiqiina calaa usuuli risaalatihim nebiyaasha inaan loo kala qabyaaladayn karayna isku qolo qura ay ahaayeen dad raabidatulcaqiida ay ka dhexaysay bay ahaayeen jinsigay doonayaan iyo meeshay doonayaan iyo gobolkay doonayaanba ha ahaadeene isku ummad quray ahaayeen wuxuu nabigu lahaa naxnu macaashir alambiyaai awlaadu callaat diinunaa waaxid annagu haddaanay ambiyada ilaahay isku aabba keliyaanu nahay macnaha ilaah keliyaana soo wada diray oo islaam baanu la wada soconnaa marka usuusha sharciyadooda mid keliya ayay ahayd waxaynu ka faaidaysanaynaa qisaskan haddii aad akhrido ana alqisa tudhir altamaahul fii dibaaci albashar maca ikhtilaafi zamani walmakaan waxa qisadan aynu ka arki karaynaa dabeecadda bani aadamku inay isku miduun tahay wakhtigooduba ha kala duwanaado meeshooduna ha kala duwanaatee dabeecadda bani aadamku waa isku miduun bal wixii aynu ku arkaynay qowmu nuux iyo luud iyo qowmu shucayba qur-aanku ka warramay in lagu halaagay maanta qaar wadaan oo suuq u leh oo u macaan qaar le waxbaanu horu marno aanu hagaagnay oonu ka nahay ayaa ku nacasoobay oo ku dhiidhiyadoo dhex fadhiya basharkii hore ee dabeecadda xumaa dabeecaddii qur-aanku eedayunba kuwana dhex joogaan markaa dabeecadda basharku waa tii uun bani aadamku waa bani aadamkii uun kii hagaagayna wuu hagaagsan yahay oo ammaantii kii horeu leeyay oo raadkiisiiba haya kii xumaadayna waa kii hore arrintaas waxay daliilu tahay sharcigan inaanu isbedelaynin nasakhmayninna laakiin wakhti walba inuu dadka dhaqa uu munaasib u yahay ilaa waxay isbedelaa maaha bani aadamka waa ummaduhu waxay qabsadeen iyo waxay horu unbaa isyara bedelay mooyaane haddii berigii hore dameer la fuulayay dee iminka dayuradiiyo gaari unbaa la fuulaa haddii berigii hore la gelayay meelo yaro kala duduwanoo maaragtay ama booraama ama saasoo kalea dee iminkana guryo adag ama dhaadheer waxa isbedela waa waxa dadka ku xeeran laakiin dadku waa dadkii markaa sharcigu mar walba mid la jaan qaadaya u qalmaya weeye waxay qisooyinku muujinayaan mowqifkii ambiyada salaabadda uu leeyahay macnaha nebiyaashu sida ay u adkaayeen ee ilaahay subxaana wa uu ugu dooray diintan lama sheegin dee nebi tanaasulay miyaanu soo marnay intanoo qiso ah nebi lagu cabay oo waddada laga duway oo ummadiisii duufsatay oo wixii ka noqday dee ma hayno ma hayno qaarkood laba qofa raaceen qaarkood iyoaanay waxbaba raacin nebi waliba islaamkaasu ku noolaayuu ku dhintay wax kastaabaha ka soo gaadheen qisooyinku qur-aanka way soo noqnoqdaan oo tikraar bay sameeyaan marka taa mar kaleaynu sheegi doonaa insha allahu iyo fawaaidka ku jira laakiin sidaa aad arkaysa qisooyinka gebagabadaa qaaliga ah ee wanaagsan iyo xikmadaha iyo faa'iidooyinka ayuu qur-aanku uu ka warramay intaa aynu soo lakhisnayna nusuusta kalun baynu ka faaidaysanaynaa marka inaguna inaynu ka faa'idaysanno fawaaidka nusuusta iyo xikmaddaa loo sheegay inaynu la qabsanno oo inaan ka dhicin baa muhiima wallah subxana wataala